alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu asalaa min cumdat alaxkaam waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabu salaati alkusuuf qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka salaadda la tukanayo ayuu u baab yahay sheegista la sheegaayo alkusuuf iyo alkhusuuf haddii la israaciyo kusuufku wuxuu noqdaa in looga jeedo qorax madoobaadka khusuufkuna wuxuu noqdaa dayax madoobaadka taasi waa haddii labada la ysku daro laakiin mid ahaan haddii la sheego in labada noocba lagu itlaaqo ayaa dhacda oo labaduba ay soo gelayaan haddii dayaxu madoobaado iyo haddii qoraxdu madoobaado mid walba la odhanayo kusuuf ama mid walba la odhanayo khusuuf laakiin cinda aliqtiraan marka labadoo la ysku lammaaneeyo alkusuufu lishamsi waalkhusuufu lilqamar can caaishata radia allaahu canha ana ashamsa khasafat calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam khasafat iyo khusifat mid walba waa la yidhahdaa wa khusifa alqamar marka calaa kulli xaal waa laba luqo qoraxda ayaa madoobaatay wakhtigii rasuulka sala allahu aleyh wasalam fabacasa munaadiyan yunaadii alsalaatu jaamica markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu diray nin dhawaaqa ayuu diray kaa dhawaaqayoo yunaadii ku dhawaaqaya alsalaatu jaamica ama alsalaata jaamica in la nasbiyaa bannaan labadaba waxaa kaloo bannaa in labadaba la rafciyo oo mubtadiya khabar laga dhigo alsalaatu jaamica haddii la yidhaahdo oo labadaba la godo waxay noqonaysaa salaaddu iyada ayaa wax kulminaysa oo jamciga u sabab ah salaadda wakhtigan la tukanayo ayaa idin kulminaysoo jamci u saaxiiba dadkii oo dhan bay soo ururinaysaa bimacnaa sababteed ay ku soo ururayaan haddii la nasbiyo oo alsalaata jaamicah la yidhaahdo waxay noqonaysaa min baab aliqraa' in alsalaa la nasbiyey sida shaarixuba sheegaayo taysiirulcallaamka ay ilzamu asalaa ilzamu salaata salaadda laazima jaamicatan xaalay tahay mid wax kulminaysa ay too dadka isu keenaysa bimacnaa sababteeday ku kulmayaan faijtamacuu way kulmeenoo waa soo urureen wa taqadama waa hormaray nebigu sala allahu alayh wasalam fakabbara waa takbiirtay waa takbiiratu alixraam oo salaadda lagu xidhanayay allahu akbar wa sallaa wuxuu tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam arbaca rakacaatin afar rukuucood buu tukaday rakacaat waxaa looga jeedaa afar rukuucood oo fii rakcatayni laba ragcadood gudahooda dhacaya wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood oo iyaguna labadaa ragcadood gudahooday dhacayaan bimacnaa ragcad kastaaba waxay leedahay laba rukuucood oo rukuuc ziyaada a ah bay leedahay markaasaa ragcad waliba waxay yeelatay laba sujuudoodoo ragcad waliba lahayd iyo laba rukuucoodoo mid ziyaado tahay waxaa laga qaadanayaa sida loo tukanayo salaatul kusuufku inay ka duwan tahay salaadaha kale sida loo tukanaayo oo ragcadaheedu ay ka rukuuc badan yihiin salaadaha kale ayaa laga qaadanaya rukuucad ziyaado ah ayay leedahay asalka xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay alfaadda qaarkood xoogaa ay ku kala duduwan yihiin waa jirtaa laakiin asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim isagoo mawsuula bukhaari isagoo mucallaqa waa soo wariyey laakiin weji kaluu ka soo wariyey oo alfaaddu ka yara duwan yihiin oo mawsuul ah muslimna isagu wuxuu ku soo saaray saxiixiis waxyaalaha laga faa'iidaysanayo xadiiska waxaa ka mid ah in qorraxmadoobaadku wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu dhacay waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa marka qorraxmadoobaadku dhaco dayaxmadoobaadkuna waa la mide salaad in lala yimaadaa inay sunno tahay oo mustaxab tahay culamada qaarkoodna waxaabay yidhaahdaan salaatulkusuufku waaba waajib bay bacdu ahlicilmi yidhaahdaan ha yeeshee jamaahiirta culammadu waxay yidhahdeen waa sunne culamada qaarkood waxaabay sheegteen inay ijmaac tahay oo imaamu nawowi wuxuu soo naqliyey ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin saasuu soo naqliyey laakiin daa'ifo yar oo culammada ka mida ah ayaa waxaa laga soo naqliyey inay ku tageen inay waajib tahay waxaa laga qaadanayaa salaad salaatulkusuuf ama salaatulkhusuuf la yidhahdaa inay jirto waxaa laga qaadanayaa inaan adaan iyo iqaamo midnaba loola imanayn laakiin dadka lagu ogeysiinayo alsalaatu jaamica ama alsalaata jaamica waxaa laga qaadanayaa rukuuc ziyaada inay leedahay xadiiskanna wuxuu sheegayaa rukuucda ziyaadada ay leedahay hal mid qura inay tahay oo laba rukuucood ragcad waliba marka ay yeelanayso rukuuc asli ah iyo rukuuc zaa'id ah bal axaadiista kalena aan aragno can abi mascuudin cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allaahu canh abi mascuudin albadri magaciisana cuqbatu bnu camrin la odhan jiray waxa uu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi qaala rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah qoraxda iyo dayuxu waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mida bimacnaa laba calaamadood oo waaweyn oo ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanayo lagu garanaayo weeye yukhawifu allaahu bihimaa cibaadah ilaahay wuxuu ku cabsi gelinayaa addoommadiisa ayuu ku cabsi gelinayaa labadaa aayadood qoraxda iyo dayaxa wuxuu ilaahay ku cabsi gelinayaa addoommadiisa wa innahumaa qorraxdiyo dayuxu laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin min annaas cid dadka ka mida dhimashaday dhimatay daraaddeed uma madoobaadaan wala lixayaatih nolosha cid dadka ka midii ay noolaato bimacnaa ay dhalatana uma madoobaadaan xayaatadiisa uma madoobaadaan waxaa loo jeedaa dhalashadiisa uu ruux dhalanayo uma madoobaadaan baa loo jeedaa faidaa ra'aytum minhaa shay'an fasalluu faidaa ra'aytum markaa aragtaan minhaa shay'an wax ka mida aayaadkaa markaa aragtaan fasalluu tukada yacnii inay qorraxdu madoobaatay ama dayixu madoobaaday haddaa aragtaan tukada wadcuu allaha ilaahay barya xataa yankashifa maa bikum ilaa uu fayd maayo waxa idinku sugan idinka fayd maayo tukada ilaahayna barya oo intaaba salaadda wada abi mascuud albadri waxaa mashhuura caana ah in la yidhaahdo beder kama qayb gelin ha yeeshee ceelka beder buu degay sidaasaa bedri loo yidhi oo beder loogu nisbeey laakiin qowlka saxiixa ah oo ay a'immada qaarkoodna doorteen oo imaamulbukhaari ka mid yahay waghayruh waa inuu beder ka qayb galay imaamulbukhaarina wuxuu ka mid yahay qolyaha ku tegey inuu abuu mascuudin albadri ka qayb galay fii kitaabi almaghaazi oo min saxiix albukhaariya waxaa ku sugan in raawigii taabicigee wax ka warinayey markuu sheego abuu mascuud albadri wuxuu odhanayaa wa kaana miman shahida badraa fii saxiix albukhaari ayay ku sugantay sanad ka caalisan kaasoo ka sarreeya oo ka nafyinaaya lama hayo saas aawadeed culammada qaarkood sida ka caanbaxday kutubulmustalaxna ay u misaaliyaan oo u tusaaleeyaan nisbada markaa daahirka khilaafsan waxay noqonaysaa halad sawaabku waxay tahay saxaabigani inuu beder ka qayb galay ayaa saxan xadiidkan waxaa soo wariyey iyo muslim waxaanuu xadiidkani sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam qoraxdii markii madoobaatay inuu khudbadeeyey maalintaa qoraxdu ay madoobaatay inankii nebigu dhalay ee ibraahiim la odhan jiray ee maariyata alqibtiya ay u dhashay ayaa maalintaa dhintay markaasaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen markay qorraxdii madoobaatay inkasafat ishamsu limowti ibraahiim qoraxdii waxay u madoobaatay dhimashada ibraahim dhintay ayay u madoobaatay waxaana jirtay caado horraysay oo gaaladu ay yaqaaneen oo ku saabsan marka qoraxdu madoobaato ama dayuxu madoobaado inay odhan jireen yamuutu cadiimun aw yuuladu cadiim shakhsi weyn baa dhimanaya ama shakhsi weyn baa dhalanaya ruux cadiimoo weyn ayaa ama dhimanaya ama dhalanayay u yaqaaneen arrinka caynkaasuu nebigu caddaynayay wax jira inaynay ahayn markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah qoraxda iyo dayuxu waa laba calaamadoodoo waaweyn oo calaamaadka ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa lagu aqoonsanayo ka mid a ilaahayna wuxuu ku cabsi gelinayaa addoommadiisa uma madoobaadaan dhimasho uu qof dhintay ama ruux dhintay uma madoobaadaan ama ruux dhashay uma madoobaadaan ee xikmadda ku jirtaa waxa weeye waa takhwiif addoommada ilaahay cabsi gelinaayo marka wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam dhimashada ibraahim oo ina nebi ahi calayhi asalaatu wassalaam uu dhintay qorraxduna isla maalintaa madoobaatay inay tahay calaa sabiili ittifaaq mid isku beegantay ee sabab iyo musababa aynay isu ahayn oo dhimashada ibraahim dhintay aynay sababin madoobaadka qorraxdu madoobaatay laakiin dhowaanshaha labada xilli isku dhowaadeen bay dadka qaar waxay u qaateen oo ku fasireen inay tahay limowti ibraahiim inay u madoobaatay taana waxaa laga qaadanayaa hadday ashyaada qaarkood isku dhowaadaan inayna sababnimo caddaynaynin sababnimadu waxay u baahan tahay wax caddeeya in shaygaasi shaygaa u sabab yahay asbaabtana waxaa loo qaybiyaa saddex qayboodoo asbaab sharciya iyo asbaab caadiya iyo asbaab wahmiya waa alaatatu anwaac asbaab sharciya waa shaygii sharcigu sheegay shaygaas inuu shaygaas sabab u yahay iimaankiiyo camalka saalixu jannuu sabab u yahay gaalnimadu naar bay sabab u tahay kabaa'irtiiyo dembiyada waaweyn in lagu dhintoo laga toobad keeni waayaa naar bay sabab u tahay waa asbaab waxay noqonaysaa asbaab sharciya dhimashada qofka uu dhaxal joojinayo qofku uu dhintaa waa sababun lilirhi ya wuxuu sabab u yahay dhaxal asbaabtaa sharcigaa sheego waxaa la yidhahdaa asbaab sharciya sideedaa loo qaadanayaa loona aqbalaya sababnimana laga ictiqaadinayo asbaabna waxaa la yidhahdaa asbaab caadiya waa asbaab caadada iyo tajribada lagu ogaaday in shaygaasi shaygaa sabab u yahay taana waxaa lagu garan karaa inay mar kastaba sidaa u dhacayso ayna khilaafayn oo xaaladaha marka la eego la tajribeeyo marar badan haddii markaa sababtaasi ay dhacdo waxaa la arkaa mar walba inuu musababkaasi raacayo nudra naadira maanic waa baajin karaa laakiin waa sabab caadi dabku wixii la geliyo inuu gubaa ma sabab sharci baa mise waa sabab caadi mise waa sabab wahmi waa sabab caadi caadada waxaa lagu ogaaday shay kastoo dabka la dhex geliyo inuu gubanaayo xayawaan inta dabka la dhex geliyo aan gubanaynin dee maynaan arag wadaadada qaar baa waxay sheegeen waxaa jira bay yidhahdeen shimbir la yidhaahdo samandal oo dabka aan ku guban markuu yaro weynaado ee yaro gaboobaba dabkuunbuu galaayoo shabaabnimu ka qaadaa culammada qaar baa soo naqliyoo sheegay walacallahu khayaal waxaase laga yaabaa waxaan jirin oo iska khayaala inay taa dhici karto wallahu aclam dabku inuu wax gubaa waa saab caadi cuntadu inay gaajada bi'isaa waa saab caadi biyuhu inay harraad ka bi'iyaan waa sabab caadiyo caadadaa lagu ogaaday markastoo biyo aad cabto harraadkii waa kaa ba'aya gaajo daran iyaday ku hayso haddaad wax cunto gaajadii waa kaa ba'aysaa dabkii waa ku kuraylinayaa haddaad markaa wax geliso ama jidhkaaga wax ka mida gelisana wuu gubayaa yaa waa asbaab caadiya xataa dawooyinkan markaa ay dhakhaatiirtu qoraan ee dadka u qoraan ile waxaa leeyahay dawada markuu ruuxu qaato insha allahu waa ka ladnaanaya xanuunka sababtaas maxay tahay sabab caadi walaa sharci walaa wahmi haa wa caadiyatun culima bitajriba baaraka allah fiik waa saa loo sheegay waa asbaab caadiya waxaa lagu ogaaday tajriba lagu ogaaday waa la jirrabayaa marka lays yidhaahdo shaygani waa dawo shaygaa waxbuu ka anfacayaa marka arrinkaa ay ogaadaan ama ay maleeyaan waxay tijaabinayaan tijaabooyin fara badan hadday arkaan boqolkiiba sagaashan natiijada ka soo baxaysa inay fiican tahay oo marka dawadaa la isticmaalo xanuunkaa la waayayo ama jeermiskaasi baabba'ayayo wax la mid a waxay odhanayaan waa dawo kaloora kuweynku wuxuu dawo ka yahay kaneecada yacnii baana doolku waa xumajebi maxay ku ogaadeen dad fara badan bay siiyeen markay siiyeen waxaa laga yaabaa boqolkii qof inay boqolkiiba ku ladnaadaan ama sagaal iyo sagaashan qof ama siddeed iyo sagaashan qof ay ku ladnaadaan idan maxay noqonaysaa waa sabab caadi waxaana lagu ogaaday tajriba ayaa lagu ogaaday waxaa jira wax la yidhaha asbaab wahmiya asbaab laismoodsiiyey inay asbaab tahay ha yeeshee aan caadi iyo sharci midnaba ahayn caadadiyo tajribada laguma ogaan sharcigana laguma ogaanoo daliil ma sheegin isku dhowaanshaha suuro ka mid isu dhowaataa waxaa loo maleeyey inuu shaygaasi shaygaas sababu yahay sabab wahmi baa layahay waa sabab laysmoodsiinayo sababnimadiisa sharcigu waa ibtaaliyaa asbaabta wahmiga ah abtalahu sharcu waa asbaab wahmiya marnaba in la isticmaalo maaha saas aawadeed dadku waxyaalaha khuraafaadka isticmaalaan ashyaa fara badani waxay ku dhisantahay asbaab wahmiya diyaarada iyo baasaysigu waa asbaab wahmiya tamaa'imta la xidhanaya waa asbaab wahmiya tanjiimka waxa ku saabsan in xiddiggu dayaxa u dhowaado oo la yidhaahdo roobku wakhtigaasuu imanaya iyo wax la mida waa asbaab wahmiya qorraxdu inay madoobaato iyadoo qof weyni dhintay ama dhashayna waa asbaab wahmiya waa sabab wahmi dhowaanshaha isku dhowaadeen wakhtigii ibraahiim oo inan nebi ahi u dhintay iyo madoobaadka qorraxdu madoobaataa isku dhowaaday markaasay waxay tawahumeen oo ismoodsiiyeen maadaama sidaa dadkii hore ay sheegi jireen oo gaaladu ay is odhan jireen waxay u madoobaataa nin weyni inuu dhimanayo ama nin weyni dhalanayo bay waxay yidhaahdeen waxay u madoobaatay limowti ibraahiim bay u madoobaatay tii buu nebigu ibtaalinayaa sala allahu aleyh wasalam waxaa dhici karta imtixaan iyadoo looga jeedo in miraar cadiida ah oo kala duduwan ay dhacdo nin weyni isagoo dhintay inay qoraxdu madoobaato ama dayixu madoobaado alcallaama maxamed ibn saalix alcuthaymiin habeenkii uu dhintay dayixu waa madoobaaday laakiin waa calaa sabiil itifaaq dhimashada shiikhaa caalimkii uu dhintay uma madoobaan ee waa isku beegan ay isku beegantay sida ay isugu beegantayba wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah yukhawifu allahu bihima cibaadah wa innahumaa laa yankasifaani limowti axadin min annaasi walaa lixayaatih maxaynala gudboon haddaba waxaynala gudboon marka dayuxu madoobaado ama qoraxdu madoobaato in la tukado ilaahayna la baryo sidaasaa ina saaran xagga ilaahay loo noqdo la xasuusto marka cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiis la ogaado digis inay tahay laynoo digaayo weliba wakhtiyadan dambe aynu joogno aad waxa u fara batay dayaxa madoobaadkiisa aad iyo aad buu u batay oo sannawaad ka dambe inta uu madoobaanaya aad bay u badantay wakhtiyo isku dhadhow ayaa dayixi madoobaanaya waxaa laga yaabaa dhowr sano ama tobankii sano ee hadda markaa aynu soo dhaafnay dee marar dhowray dhacday waxaa laga yaabaa inta gooray dhacday dee inay markaa noqonayso mid waxa weeye bidca maraat dhowr weyn bay dhacday marka waxa weeye waa badan tahay calaa kulli xaal waxaa ku jira indaar laynoo digaayo layna baraaruujinayo khaflada laynooga digaayo iyo aakhire layna xasuusinayo waxaa laga qaadanayaa xadiiska goor kastoo qorax ku dhaco in la tukanayo wakhti nahyiha ahaato amayo inay ahaan faidaa ra'aytum minha shay'an fasalluu wadcuu awqaaddii nahyiga xataa hadday dhacdo lagama daynaye waa la tukanaya qowlka saxiixa ah waa la tukanaya khilaaf baana ku jiro culammada qaarkood waxay leeyihiin wakhtiga nahyiga lama tukanayo laakiin labada qowl waxa qawisan sida shaaficiyada iyo culamo kaleba ay mareen waa in wakhti wal oo uu dhaco qorax madoobaadkaasi in la tukanayo wakhti nahyiha ahaato ama yayna ahaan awqaadda nahyigana dawaatul asbaabka waa lala imanayaa waayo maslaxadoodu waa baaqanaysaa waa tegaysaa haddii la yidhaahdo ha la sugo wakhti kale daliilkana waxaa laynoogu amray marka ay dhacdo in la tukado fa idaa ra'aytum minha an caam maxay ku tahay goor kastoo la arko fasalluu tukada salaaddaa iyo ducadaa waxaa lala imanayaa ilaa intay ka faydmaysaa lala imanaya waxay isweydiin le imise ragcadood bay tahay salaada salaat alkusuuf ama salaat alkhusuuf jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa laba ragcadood oo qiyaamyo ziyaada ah iyo rukuucyo ziyaada ah iyo qiraa'a ziyaada a ah leh lagama badin karo laba ragcadood oo haddii la yidhaahdo sawtan la yidhi fasalluu wadcu allaaha xataa yankashifa maa bikum haddii labadii ragcadood hore la tukado oo laga baxo oo la eego qorraxdii ama dayixii oo la arko weli inay madowdahay miyaan haddana salaaddii lagu noqonay ila ghaaya loo yeelo ghaayada loo yeelay waa maxay wasalluu wadcuu llaaha xataa yankashifa ma salaad dambe oo lagu noqonayo labadii ragcadood ziyaado ka ahi ma jirto marka horay kuu furan tahay inaad dheerayso oo laynoo ammaanay oo laynoo sunneeyey in la dheereeyo laakiin haddaad ka baxdo salaaddii salaatulkusuuf ama khusuuf way dhacday ziyaado maxal kale kuma leh qurubaadka kaliya cibaadaadka kale ayaa wakhtiga inta hadhay lagu camirayaa hadday tahay ducada tawbada istikfaarka sadaqadda yacni waxa weeye ashyaada kale cibaadaadkaa baa wakhtiga inta ka hadhay lagu buuxinayo xadiiskuna wuxuu sheegay oo gaayo uga yeelay riwaayada aynu haynaa hadda laba shay fasalluu wadcuu allaaha waxaa salaadiiya ducada wadaysaan xataa yankashifa maa bikum salaadda inaad intaa waddaa waa suuroobi karayahay haddaad dheerayso labada ragcadood laakiin haddaad dheerayn weyday amaba markaa waxa weeye ay gaari weyday wakhtigii inaad gaadho wakhtu tajalli ilaa wakhtigay madowgii ka ba'ayey haddaad intaa salaaddii dheerayn weyday gaadhsiin weyday shaygii kale ee la socday salaaddee ku lamaanaayee lagu cadfay wadcullaaha xataa yankashifa maa bikum taasaa ilaa wakhtigaa la wadaya riwaayaadka qaarkoodna ashyaa kaloo cibaadaday ku dareen waa jirtaa xadiiska soo socdaana wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha wanaagsanee lala imanayo marka inay tahay ducada iyo takbiirta iyo salaada iyo sadaqadda ee ashyaadaasoo dhan in lala imanayo saas aawadeed salaatu lkusuuf ama salaatulkhusuuf waa laba ragcadood qura oo rukuuca ziyaadaa iyo qiyaam ziyaadaa iyo qiraa'a ziyaada a ah leh lagama badin karo oo afar ragcadood iyo lix ragcadood lagama dhigi karo waa laba ragcadood qura xadiiskaynu soo marrayna muxuu sheegayaa dee wuxuu sheegayaa un laba ragcadood wa sallaa arbaca rakacaatin waxaa looga jeedaa rukuucaatin rakacaat muraadka looga jeedaa waa rukuucaad afar rukuucood buu tukado fii rakcatayni laba ragcadood gudahood dhacay waa arbaca sajadaati afar sujuudood ragcaddii waliba waxay leedahay laba sujuudood laakiin rukuucihii baa waxay iyaguna noqdeen labalaba ayay noqdeen bal xadiiska kalena aan akhrino can caaishata radia allaahu canha qaalat khasafat ishamsu ama khusifat ishamsu calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qorraxda ayaa madoobaatay wakhtiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam fa qaama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa kacay waa istaagay fa sallaa binnaasi dadka ayuu tujiyey fa ataala alqiyaama wuxuu dheereeyey istaagga u taagan yahay oo qiraa'a u taagan yuhuu dheereeyey oo wakhti dheer ayuu qur'aan akhrinayey oo taagnaa umma rakaca intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa rukuucay fa ataala arukuuca wuxuu dheereeyey nebigu sala allahu alayh wasalam rukuucdii summa qaama dabeedna waa istaagay oo fa ata'ala alqiyaam wuxuu dheereeyey istaaggii wa huwa duuna alqiyaami alawal wuxuu qiyaam dheereeyey walxaal huwa duuna alqiyaami alawal isaga oo istaaggaasi uu ka yar yahay istaaggii hore oo ka gaaban yahay umma rakaca intaa dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam waa rukuucay fa ataala arukuuca wuxuu dheereeyey rukuucdii wa huwa duuna alrukuuci alawal walxaal huwa rukuucdu duuna arukuuci alwal rukuucda labaad rukuucdii hore ay ka yar tahay oo wakhtigeedu ka gaaban yahay umma sajada intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa sujuuday istaaggii ma sheegin ictidaalka ahaa laakiin riwaayaadka qaarkood baa sheegay iyo axaadiista qaarkood nebigu markaa waa tooso waa istaagay oo waa ictidaaloo wakhti dheer buu markaana taagnaa summa sajada intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa sujuudo fa ataala sujuuda sujuudda ayuu dheereeyey summa facala dabeedna wuxuu ku sameeyey fi alrakcati alukhraa ragcaddii kalena mila maa facala fi alrakcati aluulaa sida uu ku sameeyey si la mida ragcaddii hore siduu ku sameeyey si la mida ayuu ku sameeyey ragcaddii labaadna summa insarafa dabeedna waa ka baxay salaaddii buu ka baxo waa salaamad wuxuu ka baxay waqad tajallat ishamsu waalxaal qad tajallat xaqiiqee ay faydantay oo madowgu ka faydmay alshamsu qoraxda oo ay nuur iftiina noqotay fa khataba annaasa nebigu sala allahu alayh wasalam dadkuu u khudbadeeyey faxamida allaaha ilaahay buu mahadiyo u mahadnaqay wa ahnaa calayhi ilaahay waa ammaanay summa qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi ina alshamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah qoraxda iyo dayuxu waa laba aayadood ama laba calaamadood oo aayaadka ilaahay ka mid ah laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaatih laa yankhasifaani uma madoobaanayaan limowti axadin cid dhimashadii u madoobaan maayaan walaa lixayaatih cid noloshiina uma madoobaanayaan yacnii qof weyne inuu dhintay ama ruux weyne dhintay ama dhashay uma madoobaanayaan qorraxdiiyo dayux faidaa ra'aytum dalika fadcuu allaha wakabbiruu wasalluu watasaddaquu faidaa ra'aytum dalika marka arrinka aragtaan qoraxdii inay madoobaatay ama dayuxu madoobaaday fadcuu allaaha ilaahay barya wakabbiruu takbiirto allaahu akbar dhaha wasalluu tukada watasaddaquu sadaqadaysto sadaqad baxsada summa qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi yaa ummata muxammadin ummaddii nebi muxammadow calayhi asalaatu wassalaam wallaahi maa min axadin akhyaru min allaah ilaahay baan ku dhaartaye cid ilaahay ka qiiro badani ma jirto oo waxa uu diidaayo uga diidma badan ee ilaahay baa kiiro badan maa min axadin akhyara min allah cid ilaahay ka kiiro badani ma jirto ama maa min axadin akhyaru min allah taysiru callaamka wuxuu tilmaamayaa labada wejiba inay bannaan yihiin buu tilmaamaya oo wuxuu odhanayaa marna maad waxay noqonaysaa xijaaziya marna waxay noqonaysaa tamiimiya yacni marna waa camal falaysaa marna ma camal falaysee muhmalay noqonaysa maa min axadin akyaru min allah cid ilaahay ka qiiro badani ma jirto oo uga qiiro badan min an yasniya inuu sinaysto cabduhu addoonkiisu sinaysto yacnii sidaa uga dhiidhiyaysaan oo uga xumaanaysaan addoonkiinnu ama addoontiinnu inay sinaysato si ka daran buu ilaahay uga xumaanayaa oo uga dhiidhiyayaa oo uga qiiroonayaa in addoommadiisu ay sinaystaan oo zina la yimaadaan min an yazniya inuu sinaysto cabduhu addoonkiisu u sinaysto aw tasniya amatuhu ama addoontiisu ay sinaysato cid ilaahay uga qiiro badani ma jirto yacnii sidaa idinku uga qiiroonaysaan si ka badan baa ilaahay uga qiiroonaya wa ghayratullaahi laysat ka ghayrati khalqih qiirada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa diidmada shayga laga dhiidhiyayo aad looga xumaanayo oo laga qiiroonaayo shay xumaata ah marka asal ahaan waxay culammadu yidhahdaan markay kiirada sheegayaan kiirada makhluuqa markay ka warramayaan waa tagayur ku imanaya bay yidhaahdeen oo ka imanaya diidmo shay la diidaayo laga qashaafayo yaa tagayurka noocaase ka yimaaddaa waxa la yaha hayra oo iminka marka xagga khalqiga laga warramaayo dee khiirada waxaa soo gelaya luqada carbeed oo lilaahi almasal aclaa hinaansuhu waa waa kiiro oo inuu is yidhaahdo gabadhii markaa xumaatay ku jirtaa ama xumaatay samaynaysaa ama rag baa markaa waxa weeye la macaamilaya taas yadaa inuu ka xumaado ka dhiidhiyo waa nooc khiira marka kiiradu asal ahaan waa saas laakiin kiirada ilaahay waa mid isaga u laa'iqo u habboon oo ta khalqiga aan la mid ahayn laysa ka mislihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la midii ma jiro ilaahayna khalqigiisa ma shabbahaayo marka kayfkeeda iyo qaabkeeda garan maynee nu'minu biha kamaa waradat waxaan u rumaynaynaa siday u soo aroortay ilaahayna waa u sugaynaa kayfkiiyo qaabkana waa ka gaabsanaynaa ta khalqiga ma shabbahdaynnu odhanaynaa yacnii sidaas yadaaa baynu u rumaynaynaa yaa ummata muxammadin wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ummaddii nebi muxammadey wallaahi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliilan walabakaytum kasiira ilaahay baan ku dhaartaye low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen ladaxiktum qaliilan waxaa qosli lahaydeen in yar qosal yar baa qosli lahaydeen ay daxikan qaliilan ama zamanan qaliilan wakhti yar baa qosli lahaydeen walabakaytum waa ooyi lahaydeen kasiiran ay bukaa'an kasiiran oohin fara badan ama waqtan kasiiran wakhti badan ayaa ooyi lahaydeen wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa fastakmala wuxuu dhammaystirtay nebigu sala allahu aleyh wasalam arbaca rakacaatin afar rukuucood wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood afar rukuucood iyo afar sujuudood buu dhammaystirtay xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey oo wuxuu ka mid yahay axaadiista isku waafaqsan yahin bukhaari iyo muslim waxaanu xadiidku ka warramayaa salaatulkusuufka iyo sida loo tukanaayo waxaana xadiidku ku tusinayaa in la dheeraynayo salaatulkusuufka xadiista qaarkood waxay sheegaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tukaday qiyaamka hore ee qiraa'ada uu akhrinayey qadar suuratulbaqara la akhriyuu taagnaa suuratulbaqara hadda taqsiimka musxafka la qaybqaybiyey dee laba jisiyo dheeraad weeye marka qadar suuratu lbaqara la akhriyo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam qiyaamka hore taagnaa weliba qiraa'ada nebigu sala allahu alayh wasalam may ahayn dudubis hadrama'a may ahayn sida dadka qaarkood qur'aanka u qurquriyaan oo u dudubiyaan nebigu ma dudubin jirin qiraa'adiisu waxay ahayd tartiil bay ahayd uu aayad walba isku taagayo oo uu xuruufaha madayo ee dudubinta dadka qaarkood ay dudubiyaan qur'aanka oo kale nebigu sala allahu alay wasalam ma dudubinin qiraa'ada qur'aanka waa ku raaxaysanay zamanka qur'aanka uu akhrinayaa inuu dheeraaduu dooni jiray laakiin dadka moodaaya qur'aanku inuu yahay yacni dhib ku yahay intuu akhrinaayo oo isla isdhaafi un ha kaa dhammaatee nebigu ma ahay qadarka uu qur'aanku qalbigiisa ku leeyahay saasoo kale ma ahay waxaanuu sheegay calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay dad qur'aanka cabbaya inay iman doonaan oo qurqurinaya yashrabuuna alqur'aana shurban waa qurquradii bay la macnatay sooma ya saxaabadiisuna saasay ahaayeen qaar tartiil qur'aanka ku akhriya oo jiidjiida oo qiraa'ad deggan akhriya ayay ahaayeen may ahaan qaar dudubiya cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi laa haddan ka haddi shicri ma aha dudubin dudubinta gabayga la dudubiyoo kale mid la mida lama dudubinaayo ee si wanaagsan baa loo akhrinay laa yakun hammu axadikum aakhira asuura hammiga midkiin iyo niyada midkiin yaanay noqon suuradda dhammaadkeeda waxay culammadu isweydiiyaan in qiraacadii la dheereeyo tartiil lagu akhriyo oo la jiidjiido oo meeshii midkiisaani loo akhriyo oo aayadaha la isku taago oo qiraa'ad deggan oo lagu tadabburaayo la akhriyo ha yeeshee qadarka la akhriyay aanu badnayn iyo in wax badan la akhriyo la dudubiyo iyomaa fadli badan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen intaa yar ee la akhrinayo zamanka badan la akhriyey yaa baa ka fadli badan waxa badan ee la dudubinayo marka suuratulbaqara oo qiraa'o tartiila nebigu ku akhrinaya sala allahu alayh wasalam dee zaman badan weeye intuu taagnaanayo intaa dabadeed nebigu waa rukuuci jiray sala allahu alayh wasalam rukuucdaasna rukuuc rukuucaad u dheer bay ahayd wakhti yar ma rukuucsanaan jirin ee wakhti badan buu markaana rukuucsanaan jiray waa ka toosi jiray marka haddaba laga toosayo qiyaamkii qiraa'a lagu akhrinaye loo noqonayo ma waxaa la odhanayaa samica allaahu liman xamidah mise waxaa la odhanayaa allaahu akbar ayuhumaa yuqaal samica allaahu liman xamida baa la odhanaya axaadiista nebigana sala allahu alay wasalam saasaa ku soo aroortay markaa qiyaamka rukuucda laga toosaayo qiraa'o mar labaad dib loogu laabmayo in qur'aan dambe la akhriyo rukuucina ka sii dambayso waxaa lagu toosayaa samica allaahu liman xamidah kama sabata fi alaxaadiisi saxiixa markaana qiraa'a lagu laabanaya qiraa'ada lagu laabanaya waxaa laga bilaabayaa faatixo marka ragcad kasta waxay leedahay waxay leedahay laba faatixo laba rukuucood laba qiyaam faatixadana qiraa'o kale mid walba waa ka dambaysa jamaahiiru ahlicilmi marka waxay leeyihiin faatixa labaad waa in la akhriyaa marka labadii ragcadood waxay yeelanaysaa afar faatixay yeelanayaan salaatulkusuuf wa salaatulkhusuuf ee laba faatixa keliya ma laha sida rukuuc ziyaadiye qiyaam ziyaadiyi u jiraan iyo qiraa'a ziyaadiyiba faatixa ziyaadiyina u jirtaa axaadiistu haddaba waxay sheegaysaa qiraa'ada ayuu dheereeyey laakiin faatixa may tasriixin waxayse culammadu yidhahdeen qiraa'adaa uu dheereeyaa la garanayaa inay faatixa iyo suurad kaleba ahayd halkaasaa laga garanaya buui qowl shaada ayaa wuxuu odhanayaa maye marka labaad ee qiyaamka haddana la istaago oo laba rukuucood qiyaamkaasi u dhexeeyo faatixa lama akhrinayo laakiin qowlkaasi waa shaad saas aawadeed jamaahiirul a'imma may qaadan qiyaamka qiraa'adiisa nebigu waa dheerayn jiray sala allahu alayh wasalam laakiin qiyaamkii horuu ka waabsanaan jiro mid ka gaaban buu noqon jiro xagga gaabnida ka xiga haddana waa rukuuci jiray nebigu sala allahu alayh wasalam rukuuc dheer buu rukuuci jiray laakiin rukuucdaa dheeri way ka gaabnayd rukuucdii hore ee iyaduna waa dheeray waa istaagi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam samica allahu liman xamida intuu yidhaahdo ayuu qiyaam dheer taagnaan jiray waa sujuudi jiray sujuudda waa dheerayn jiray sujuudda waa ka toosi jiroo waa fadhiisan jiray fadhiga waa dheerayn jiray haddana waa sujuudi jiray sujuudda waa dheerayn jiray ragcadda kalena sidaasi la-eg buu u samayn jiray ragcadda hore marka waa ka dheerayd ragcadda labaad ragcadda labaad waa ka dheerayd waxaad ka warrantaa haddaanu qofku ka soo wada gaadhin salaaddii oo ragcad buu ka soo gaadhay muxuu samaynayaa jawaabtu waxay tahay ragcaddaa imaamka ayuu la tukanayaa markuu imaamku salaamadnaqsadana ragcaddii kaluu u kacayaa isagoo laba rukuucood iyo laba qiyaam iyo laba qiraaco ragcadda ula imanaya sidaas ayuu la imanaya ragcadda koowaad hadduu ka soo gaadho qiyaamka labaad ka soo gaadho ee uu qiraa'ada akhrinayo oo rukuuciyo qiyaamkii hore dhaafo ragcaddaa ma tirsanaya mise tirsan maayo taa culammadu waa isku khilaafsan yihiin ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen rukuucdii asliga ahayd maadaama aanu soo gaadhin ma tirsanayo ee waa inuu ragcad kale la yimaadaa ayay yidhaahdeen waayo rukuucna waa asli rukuucna waa zaa'id rukuucdii asligahaad hadday seegtay waxay noqonaysaa ragcaddaasi ghayra muctadda saasaa ahlucilmiga qaarkood ay mareen midaan la tirsanayn bay noqonaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu salaaddii ka baxay wuxuu ka baxay iyadoo qorraxdii faydantayoo nuurkeeda u soo noqdoo madowgii ka tegey dadka waa u khudbadeeyey ilaahayna waa mahadiyey waana ammaanay waxaanu u sheegay inay qorraxdiiyo dayixu aayado ilaahay yihiin cid bashara noloshay noolaato dhalatay ama dhimashaday dhimato inaynay u madoobaanin waxaanu amray markay madoobaadaan qoraxda ama dayuxu in ilaahay la baryo in ilaahay loo takbiirto in la tukado in sadaqaad la bixiyo taas waxaa laga yaabaa dee inaynaan ku camal falin sadaqaadka in la bixiyo yaa qorraxdii iyo dayixi oo madow in lala yimaado wakhtigaa in sadaqaad la bixiyo si ilaahay inooga kor qaado waxa aynu ku sugannahay waxaa laga yaabaa aad inaan loo samayn baa dhici karta laakiin waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa la sheegay in la sameeyo oo wakhtigaa lala yimaado nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay ilaahay aad iyo aad inuu uga qiroonayo oo bimacnaa uga cadhoonaayo oo u diidayo u karaahiyaysanayo in addoommada ilaahay ay zine la yimaadaan marka waa taxdiir min azina waa digis nebigu sala allahu alayh wasalam uu zinada ka digay waxay ku tusinaysaa zinadu xumaanshahay xun tahay bay ku tusinaysaa wuxuuna tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay in badanna waa ooyi lahaydeen wakhti yarna waa qosli lahaydeen waxay culammadu isweydiiyaan salaada salaatulkusuuf ma leedahay khudbad sunna ah mise ma laha jamaahiirta culammadu waxay leeyihin ma laha laakiin daa'ifo culammada ka mid oo shaaficiya ka mid yihiin in badanoo ahlu xadiiska ka mida waxay yidhaahdeen may waa mustaxab in khudbad lala yimaado laakiin saddexda madhaboodee kale xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyadu waxay leeyihiin khudbad ma leh bacdu ahlicilmina waa tafsiiliyeenoo waxay yidhaahdeen khudbad joogtii ma jirtee laakiin xaaje iyo baahi loo qabo in dadka la wacdiyo ama la waaniyo ama qalad ay ku sugan yihiin in laga baraarujiyo hadday muuqato in loo baahan yahay xaalka caynkaasa waa la waaninayaa waa loo khudbadaynayaa xaaja haddaynay muuqan iyo baahinaan waxba loo khudbadayn maayo tafsiilkaasay culammada qaarkood ay geliyeen taysiirulcallaamka sheikha qoray waa sida uu arjaxayo in tafsiilkaa la geliyo waxay yidhaahdaan dadka qaarkood markay ka hadlayaan qoraxda iyo dayaxa madowgooda waxa sababa in qoraxda iyo dayaxa dhulku kala dhex maray ou kala qariyey dabeedna sidaa uu ku madoobaaday qoraxdana in kawaakibta qaarkood ay ku beegmeen oo sidaas yadaa ay ku madoobaatay marka sabab caadi ay leedahay bay yidhahdeen sababta noocaasaa jirta ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kusuufku wuxuu leeyahay iyo khusuufku sababun caadiyun iyo sababun sharciyun sababta caadigii waa ashyaadaa la sheegaayo sababta sharcigina waxay noqonaysaa ta axaadiista laynoogu sheegay yukhawifu allaahu bihimaa cibaadah waa sabab sharci laba sababood baa labaduba jiraan sababna waa sharci midna waa caadi sabab sharcii inay jirtana diidi mayso sabab caadii inay jirto sabab caadii inay jirtana diidi mayso sabab sharciina meesha inay ku sugantay e labaduba waa jiraan kusuufka ama khusuufka ma lagu sii ogaan karaa xisaab falaki jawaabta culammadu waxay yidhaahdeen oo kaga jawaabeen ciddii aqoonteeda leh way ku ogaan kartaa wakhtigaa inuu dayax madoobaad dhacayo ama qorax madoobaad dhacayo ciddaan laakiin xisaabtaa falakigaa aan aqoonin kuma ogaan karto nisbadooda waxay u tahay gayb nisbi laakiin ciddii xisaabtaa falakiga og iyaga nisbadooda gayb uma aha shay keliya waxaa laga yaabaa dadka qaarkoodna dee inuu gayb u noqdo qaarna aanu u noqon ashyaada qaybka nisbiga ah waxaynu ku sugannahay ama waxaynu leennahay dadkaynaga fogi ma og yihiin e aan hadda markaa sabab caadiyo isku keen xidhaysaa inay jirin ma ogin dadkaanina arkaynini dee hadda markaa xaalkeenni waa ka qarsoon yihin laakiin qofkii joogaya dee arkayey dee kama qarsoona yaa inankan iyo wuxuu samaynayo iyo wuxuu qoraayo kuwa markaa ag joogaa dee u arkayaan kuwiise ka fogaa qayb bay ka too waa ka qarsoon tahay marka innaga nisbadeenni qayb inooma ahaa dadka qaarkoodna nisbadooda qayb bay u tahay marka waxay culammadu yidhahdeen calaa kulli xaal xisaabtaa falakigaa ciddii garanaysaa nisbadooda hayb u noqon mayso laakiin ciddii aan garanayn nisbadooda hayb waa u noqonaysa haddii dadka qaarkood ay sii sheegaan oo yidhaahdaan wakhtiga noocaasa kusuuf baa dhacaya ama khusuuf baa dhacaya salaaddii ma layska sii bilaabi karaa iyagoo khusuufkii aan la arag bimacnaa haym baaba dhacay daruur baaba jirta waxaana la yidhi xilligaa waxa dhacaya kusuuf ma iska tukanaynaa salaaddii jawaabtu waa maya xadiiska maxaa lagu xidhay faidaa ra'aytum minhaa shay'an fasalluu wadcuu allah ru'yadii miyaynaga dhacdo aragnay maya idan marka waxaa weeye shardigii haddii la waayo mashruudkii lama helayo ru'yada arrinku ku xidhan yahay la arko ee ka warran laga warramay xukunkii sharcigaa kuma xidh maayo can abi muusa alashcariy radia allaahu canhu qaala khasafat ishamsu fii zamani nabiyi sala allahu alayh wasalama faqaama fazican abi muusa alashcari radia allaahu canhu waxa uu yidhi waxa madoobaatay qorraxda ayaa wakhtiga rasuulka sala allahu alayh wasalam madoobaatay khasafat ishamsu fii zamaani rasuulillahi sala allahu alayh wasalam wakhtiga rasuulkay qorraxdu madoobaatay faqaama nabigu waa istaagay sala allahu alayh wasalam fazican xaaluu argagaxayo xaaluu argagax ku sugan yahay oo uu argagaxsan yahay ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam istaagay yakhshaa an takuuna asaaca wuxuu argagaxsanaa yakhshaa xaaluu ka baqanayo ama ka'annahu la yidhi oo sababta argagaxu waa maxay yaa dabeedna markaasaa la yidhi yakhshaa wuxuu ka baqayey an takuuna saaca inay saacaddii dhacdo oo xasisho kaanad waa taamma takuunu waa taamma weeye saas awadeed marfuuc bay ku kaaftoontay waduu tamaamin ma birafcin yaktafi xataa ata almasjida waa socday xataa ataa ilaa uu yimi almasjida masjidka uu yimi faqaama waa istaagay nebigu sala allahu alayh wasalam yusallii xaaluu tukanayo ayuu istaagay biatwali qiyaamin wa rukuucin wa sujuud istaagkii ugu dheeraa iyo rukuuctii ugu dheerayd iyo sujuudtii ugu dheerayd ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tukaday yusallii wuxuu ku tukanayey biatwali qiyaamin wa rukuucin wa sujuud maa ra'aytuu yafcaluhu fii salaatin qad ma arkin buu idhi yafcaluhu xaaluu nebigu samaynayo sala allahu alayh wasalam qiyaamka iyo rukuucda iyo sujuudda dheer uu samaynayo ma arkin fii salaatin qad salaad weligii isagoo ku samaynaya inuu sidaasoo kale u dheereeyo markaa mooye mar kale ma arag umma qaala intaa dabadeed wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam ina hadihi alaayaat ina haadihi alaayaat aayadahani kuwan ahi allatii yursiluha allaahu tacaala aayadahaasoo uu ilaahay soo dirayaa laa takuunu limowti axadin walaa lixayaatih uma xasilayaanoo uma dhacayaan dhimasho uu ruux dhinto ama nolosha uu ruux noolaado dhasho u dhici maayaan oo qorraxduna u madoobaan mayso dayixuna u madoobaan maayo walaakina allaha yursiluhaa ha yeeshee aayaadka ilaahay waa soo dirayaa yukhawifu bihaa cibaadah xaaluu ku cabsi gelinayo addoommadiisa ayuu soo dirayaa fa idaa ra'aytum minhaa shay-an haddaa wax ka mida aragtaan fafzacuu argagaxa oo u iisha ilaa dikrihi xuska ilaahay aa xusaysaan wa ducaa'ihi iyo baryadaa ilaahay baryaysaan waistikfaarihi iyo dembidhaaf weydiisadkaa ilaahay dembidhaaf weydiisanaysaan xadiiskanna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey fasacana waxaa looga jeedaa xagga u argagaxoo bimacnaa u iisha ayaa laga tilmaamaya xadiiskani wuxuu sheegayaa nabigu sala allahu alayh wasalam inuu ahaa kasiira alkhawfi min allah mid ilaahay aad uga baqa cadaabkiisana ka baqa ruuxu mar kasta uu yahay mid taqwo badan oo cabsi badan baqashada uu ilaahay cadaabkiisa ka baqanayaana waa badanaysaa markastoo ruux dadka ka mida ay taqwadiisu yaraatana baqashada uu cadaabka ilaahay ka baqanayaa waa yaraanaysaa ilaa dadka qaarkood baqashada ilaahay cadaabkiisa ka baqanayaan ay kaba tagtaba nacuudu billaahi min dalik isagoo nebigu sala allahu alayh wasalam dadka ugu taqwo badan yahay ayaa haddana ugu cabsi badnaa oo baqashada u ilaahay iyo cadaabkiisa ka baqanaya uu ugu badnaa in yaroo tagayuroo isbeddela hadduu caalamka ka arko umuurta kawniga ah ama qorraxi madoobaato ama dayax madoobaado nebigu waa argagixi jiray waana baqi jiray dabayl darane hadday soo dhacdo nebigu waa argagixi jiro waa kici jiray cadaabka ilaahay baanu ka baqi jiray waxaanu ka baqi jiray ummadii hore sidii loo halaagay qaarkood in ummaddiisa la halaago la rogo ilaahay buu xusi jiray ilaahay buu baryi jiray ilaa ay faydanto marka shay aayaadka ilaahaya kowniga ah ka midi aayaadkii waxay u qaybsamaan aayaad kowniya iyo aayaad sharciya aayaadka sharcigiihi waa aayaadka munazalka ee qur'aanka ah waxaa la yidhahdaa aayaad sharciya aayaadka kownigana waa makhluuqaadka takhayuraadka iyo isbedelada ku imanaya aayaadka kowniga abaa ah. hadda looga jeedaa ina hadihi alaayaat allatii yursiluha allahu tacaala laa takunu limowti axadin walaa lixayaati waa sidaa qorax madoobaadka waa sidaa dayax madoobaadka waa ashyaada la midka laakiin takhwiif baa ilaahay uga jeedaa uu cabsi gelinaya dadka sidaa aynu sheegno ku saabsan salaat alkusuuf ama salaat alkhusuuf in ragcad waliba laba rukuucood leedahay waa sida qawiga ah ee saxiixa ah ee adilada badankeedu ku soo aroortay waxaa jira haddaba riwaayaadka qaarkood iyo axaadiista qaara ku soo arooray rukuucaha in ragcad walba laba laga badin jiray ama nebigu ka badiyey ama saxaabadu ay ka badiyeen qaarkood qaar sheegaya saddex rukuucood ragcad walba ama sheegaya afar rukuucood ragcad walba ama ka badan sheegaya culamada qaarkood waxay ku xambaareen waqaa'ic iyo dhacdooyin kala duwan inay tahay oo marba nebigu sala allahu alayh wasalam mid sameeyey oo mar markay qoraxdu madoobaatay uu sameeyey ragcaddii walba laba rukuucood inuu yeelay mar kale markay madoobaatayna ragcaddii walba saddex rukuucood uu yeelay mar kale markay madoobaatayna ragcad walba afar rukuucood uu yeelay wahalu majara laakiin culammada qaarkood a'immada waaweyn bacdi ka midii waxay yidhaahdeen qorax madoobaadku hal mar qura ayuu dhacay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ee mar labaad ma dhicin markaa u dhacayna waxay ahayd maalintii uu ibraahiim dhintay oo inan nebi ahayn ina maariyana ah maalintii u dhintay ayaa qoraxdu madoobaatay waa isku beegantay sabab uma ahayne maalin labaad ma dhicin qorax madoobaadku wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam marba haddaanu tacadudina mar qura dhacay wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam riwaayadaha iskhilaafsanee qaarkood ay sheegayaan ragcaddii inuu saddex goor rukuucay ama afar goor rukuucay ama laba goor rukuucay iyo waxa la midka ah waxay noqonaysaa oo lagu camalfalayaa tarjiix la kala arjaxayo fa yucmalu bilraajix wa yutraku almarjuux waxaa markaa lagu camalfalayaa raajixa waxaana laga tegayaa marjuuxa laga tegayaa raajixa haddii la eegana aksaru alaxaadiis waxay ku soo aroortay laba rukuucood qura inay ragcad waliba ay lahayd saas aawadeed riwaayaadka kale iyo axaadiista kale ku soo arooray rukuuco intaa ka badan waxaa lagu xambaarayaa inay tahay shaadda siday culammada markaa kibaarta bacdi ka midii taxqiijiyeen waana sida markaa imaam axmed iyo bukhaari iyo imaamu shaafici iyo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo culamo kaleba ay mareen oo ay yidhaahdeen labada rukuucood ee ragcad walba loo yeelaya ayuunbaa saxa waxa kale waxay noqonayaan shaad bay noqonayaan maxfuudku wuxuu yahay ragcad waliba inay laba rukuucood leedahay waana siduu aad ugu nuxnuxsadoo taxqiijiyey risaalana ka qoray shaykhulalbaani shaykhualcallaama maxamed naasiriddiin albaani risaale ayuu mawduuca ka allifay aadna waa ugu nuxnuxsadan marka sidaas aawadeed waxa weeye mar qurub dhacay qorax madoobaadku wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam sida saxda ana ragcad waliba waxay lahayd laba rukuucood keliya riwaayaadka kale khilaafsani waa shaadda shaadkana laguma camal falayo baabu listisqaa wuxuu u baab yahay roob doonta ayuu u baab yahay iyo marka roobka la waayo in roob doon la sameeyo can cabdillaahi bni zayd bni caasimin almaaziniyi radia allaahu canhu qaala kharaja anabiyu sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni zayd waxa uu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaa soo baxay yastasqii xaaluu roobdoon samaynayo ilaahay roob ka baryaayo ayaa nebigu soo baxay bannaanku u soo baxaa loo jeedaa intuu guryihii iyo dhismayaashii ka soo baxay yastasqii xaaluu doonaayo inuu istisqaa sameeyo ay naawiyan ilistisqaa'a waa xaala manwiya fatawajaha waa u jeestay ila alqiblati xagga qibladuu nebigu u jeestay sala allahu alayh wasalam yadcuu xaaluu ilaahay baryaayo ayuu xagga qiblada u jeestay wa xawala waa geddiyey ridaa'ahu go'iisina waa rogay oo waa geddiyey oo xaggiisii hoosaysuu xagga sarraysa ka yeelay dacal walbana geesta kale ayuu ka yeelay uma sallaa rakcatayni intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa tukaday laba ragcadood labadaa ragcadood oo jahara fiihimaa bilqiraa'a oo sare ugu qaaday qiraa'ada uu akhrinaayo uu sare u qaaday wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa ata almusallaa wuxuu tegey almusallaa meesha lagu tukado ee ciidda lagu tukan jiray halkaas ayuu nebigu u baxay sala allahu alayh wasalam ciiddana meel bannaanoo garoonaa lagu tukan jiray masaajidda laguma tukan jirin marka garoonkii ciidda laga tukan jiray garoonkaasuu u baxay halkaasuu istisqaaga ka sameeyey xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bal xadiiska kalena aan akhrino can anas ibni maalikin radi allaahu canhu ana rajulan dakhala almasjida yowma aljumuca anas ibnu maalik waxau yidhi ninbaa soo galay masjidka maalin jimce min baabin kaana naxwa daari alqadaa wuxuu ka soo galay albaab buu ka soo galay albaabkaasoo kaana naxwa daari qadaa ahaa guriga daarulqadaa la yidhaahdo xaggiisa marka ahaa albaab xaggaa ku beegan ayuu ka soo galay daarulqadaa waxay ahayd sida uu sheikhuba sheegi doono guri cumar bnukhataab uu lahaa oo geesta galbeed kaga yaallay masjidka ayuu ahaa daarulqadaana looma odhanin inay maxkamad ahaydoo wax lagu xukumi jiray sidaa daarulqadaa looguma bixin ee waa guri cumar ibnu khataab shakhsi ahaan u lahaa ha yeeshee daarulqadaa waxaa loogu bixiyey cumar markii la oofsaday ayaa daymankii cumar lagu lahaabaa guriga loo iibiyey liyuqdaa biha daynuh si daynkii cumar loogu gudo daarulqadaa baa dabeed loo bixiyey ila liqadaa'i duyuuni cumar daymankii cumar in lagu gudo aawadeed baa guriga loo iibiyey daarulqadaa saasaa lagu magacaabay ee waagii hore daarulqadaa lama odhan jirin dib baa magacaasi ka baxay dabeedna mashhuur buu noqday maadaama uu dib ka baxay oo uu caan noqday sidaasuu wax ugu tilmaamaya wuxuu ka soo galay ninkaasi min baabin albaab buu ka soo galay masjidku leeyahay oo kaana naxwi daari alqadaa'i gurigii cumar ee daarilqadaa la baxay ee daymankiisa in lagu gudo loo iibiyey markii cumar la dilay dabadeed albaab xaggaa ku beeganoo jihadaas ah ayuu ka soo galay naxwada hadda waxaa looga jeedaa jihada ila naxwi macaani badan bay leedaho marbaa jihada loo isticmaalaa marbaa qasadka loo isticmaalaa marbaa misli loo isticmaalaa marbaa shibhi loo isticmaalaa macaani badan bay leedahay qaarkood waxay sheegeen ilaa afar iyo toban macanoo kala duwan inay u timaado bacdi ka mida macaanida waa soo marray wa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama qaa'imun yakhtubu wuxuu ninkaasi soo galay walxaal rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam qaa'imun uu taagan yaho yakhtubu wuxuu taagan yahay xaal uu khudbadaynayo fastaqbala ninkii wuxuu qaabilay rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay oo xagga rasuulku u jeestay wuxuu rasuulka qaabilay qaa'iman xaal taagan yahay ninkii ma fadhiisanay isagoo taagan ayuu rasuulka qaabilay rasuulkuna mimbarkuu ku taagan yaho ka khudbadaynaya umma qaala dabeedna wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow halakat ilamwaal wainqatacat isubul xoolihii waa halaagsameen oo waa baaba'een waddooyinkiina waa go'een abaar daran baa dhacday xoolihii dhammaadoo halaagsame waddooyinkiina waa go'een fadcu llaaha yuqisna ilaahay noo bari yuqisnaa haddaad noo barido roob buuna siinayaa ee ilaahay noo bari yugiisunaa ama yuqisna iyo an yugiisanaa saddexdaba waa la sheegay waxaa la soo wariyey fadcu allaaha an yugiisanaa ilaahay noo bari inuu noo gargaaro roobna siiyo yuqisnaana waa jawaabu talab waana sida taysur callaamku u marayo weji labaadba isagu sheegi maayo huwa biljasmi liannahu jawaabu talabi ha yeeshee culammadu waa sheegeen yugiisunaa iyadoo marfuuca ah hadday marfuuco tahayna waxay yidhaahdeen culammadu oo ay ku sharxeen in istiinaaf looga jeedo jumlo cusub markaana ay tahay ilaahay noo bari deedna jumlo cusubba haddana bilowday yugiisunaa ilaahay waa noo gargaarayaa oo roob buuna siinaya marka an yugiisanaa iyo yugisnaa ayaa si waadix ah macnaheedu laba macnoay culammadu ku fasireen labada macnoba waa sheegnay ee waxa kale jira maaddadu ghaws iyo khays baa kale jira ghaws isagu waa gargaarka iyo kaalmaynta weeye ghaysna waa roobka naafica ah ayaa ghays la yidhahdaa ee weyn marka ghays waa bilyaa oo waa tii roobka ahayd khawsna waa gargaarka almacuuna marka actinaa khaysan iyo actinaa khawsan labada mid walba culammadu ku fasireen kaalmo iyo gargaar ilaahu nasiih ama actinaa khaysan ilaahu roobna sii oo roob nagu arsaaq shuraaxduna labadaba waa sheegeen waxayse culammada qaarkood yidhaahdeen roobka marka la sheegaayo aghaasa lama yidhaahdee ghaasa allaahu almatara baa la yidhahdaa yacanii ghaasa marka iyadoo hulaasi ah bay mutacaddi tahay marka qiyaasku wuxuu keensan lahaa in la yidhahdo ghithna ee mar haddii akhaasa la yidhi aghithna in min alkhawsi ay tahay u badantay culamada qaar baa saa yidhi laakiin taa lafteeda ay sheegayaan bacdu cilmi waxay ku fasireen khaydkii waxaanay ka dhigayaan facala iyo afcaala baabkan inay isku macno tahay oo akhaasa bimacnaa akhaasa ay la macno tahay calaa kulli xaal labada mid walbaa lagu fasiray mu'addaha iyo macnuhuna isla mid buu noqonaya akhifnaa noo gargaar ama akifnaa noo roobeeyo roob nagu arsaaq qaala wuxuu yidhi farafaca rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yadayh saruu u qaaday rasuulku sala allahu aleyh wasalam labadiisa gacmood buu sare u taagay summa qaala dabeedna wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow akifnaa yacni markaa roobna sii oo khawf igaasada mar waxaa loo isticmaalaa gargaarka waa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa roob in la siiyo ayaa loo isticmaala waa min alkhaws waa aghaasa yugiisu ayay noqonaysa ighaasatan marka yugiisunana waa saas yo yugisna yacni roob buu na siinaya roob ghaws ah oo yacni barwaaqa ah buu noo shugaya yacni barwaaqa laga heliyo wuxuu nebigu yidhi allaahumma ilaahayow akhisnaa yacni roob nagu arsaaq roobna sii allaahumma ilaahayow akhisnaa roob nagu arsaaq allaahumma ilaahay akhifna roob nagu arsaaq an roob weyn oo naaficana si oo haws ah haddaanu badnayn naaficna ahayn haws lama yidhahdo waxaa kaloo loo fasiri karaa akhifna noo gargaar waxaa loogu gargaarayo dee roobka ugu horreeya qaala anasun anas wuxuu yidhi falaa wallaahi maa naraa fi asamaa'i min saxaabin walaa qazacah ilaahay baan ku dhaartaye kuma aragno cirka marka uu nebigu ducaynayo wax daruura cilka kuma aragno cirku waa qaawan yahay walaa qasaca in yar oo daruuraho go'anna kuma aragno cirki waa saafi xabbad daruura looma yaqaano iyo caatoon wamaa baynanaa wa bayna salcin min baytin walaa daar annaga iyo buurta salci la yidhaahdana wax guri oo noo dhaxeeyaa ma jirin yani masjidka markaannu joogno buurtii salci waa noo muuqanaysaa gurye nagama xigaan waa buur yar hadda madiine dhexdeeday ku taallaa buurtaa yar oo dee dhismayaashii baa soo galay walow markaa dee haba jafjafaanbe qaala wuxuu idhi fatalacat waxaa soo baxday min waraa'ihi buurtaa salci la yidhaahdo dabadiisa waxaa ka soo baxday saxaabatun daruur baa ka soo baxday oo mislu tursi gaashaanoo kale aad mooddo inta yaraan ka qabto daruur weyn may ahayn gaashaanoo kale aad mooddaa buu yidhi daruurtaa yar buurtaa salci dabadeeda inay ka soo baxday jihada ku sii beega falammaa tawasadat asamaa'a markay samada barhtamaysay oo bartanka samada marka ay tagto bimacnaa korkayagii ay timi intasharat way kala fidday daruurtii yarayd baa ballaadhanaysa dabeedna intay ballaadhatay daruur weyn noqotay suma amdara dabeedna waa da'day qaala wuxuu ihi falaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa ra'ayna shamsa sabtan ilaahay baan ku dhaartay qoraxda maanu arkin wiig iska dhammaystiran maanu arkin sabtiga waxaa looga jeeda usbuuc loogama jeedo maalintii sabtida maanu arag loogama jeedo ee markay usbuuca sheegayaan ama wiigga sheegayaan baa marna waxay odhan jireen jimci marna waxay odhan jireen sabti waxayna uga jeeddaan alusbuucu kullu usbuuca dhammaantii bay u jeedaan waa min baabi itlaaqi aljuzi wa iraadati alkull jus yacnii qayb ka mida usbuucii baa la sheegayaa oo maalinta sabti ah laakiin waxaa loo jeedaa wiigga oo dhammaystiran ayaa loo jeedaa muraadkuna ma aha sabti ka sabtiye waxaa loo jeedaa wiig uunbaa loo jeedaa maalinta la joogay markaa jimcay ahayd ilaa jimcaheeda kale ayuu sabtida uga jeedaa ee sabti ka sabti lagama tilmaamayo qaala wuxuu ihi uma dakhala dabad waxaa soo galay rajulu ninbaa soo galay min dalika albaabi albaabkii aynu sheegnay laftiisii buu ka soo galay isagoo nebigu khudbadaynaya fi ljumcati almuqbila jimcadii soo socotay ee jimcahaa ku xigtay ayaa nin albaabkii ninkii hore ka soo galay maalintii hore iyadoo nebigu khudbadaynayo isla albaabkii baa nin ka soo galay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan ama ninkiibuu ahaa ama mid kalu ahaa yacnii may kala garan labada kuu ahaa wa rasuuluullaahi qaa'imun wuxuu soo galay walxaal rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaa'imun uu taagan yaho yakhtubu nnaasa dadka uu khudbadaynayo ayuu ninkaasi soo galo fastaqbalahu nebiga sala allahu aleyh wasalam waa qaabilay qaa'iman xaaluu taagan yahay oo aanu fadhiisan fa qaala wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow halakat ilamwaal xoolihii waa halaagsameen hmm, wainqatacat isubul waddooyinkiina waa go'een waa hadalkii maalintii hore la yidhi oo kale weyn maalintii hore waxay lahaayeen xoolihii waxay u baaba'een waddooyinkuna u go'een yaa abaarta daran ee dhacday daraaddeed maalinta dambena waxay yidhaahdeen roobka joogtada noqday ee qaadiba waayey wiiggaa dhammayska tiran baa xoolihiina la halaagsameen waddooyinkana la go'een ila daadadkii hadday aad u fara badan yihiinoo daad fara badan iyo togag badani ay rogmanayaan lama socon karo wax biriijiye ahi ma jirin marka waddooyinku waa go'ayaan fadcu allaaha yumsikhaa canna ilaahay noo bari yumsikhaa ha naga qabto roobka ha naga celiyo canna xaggayaga ee ilahay nooga bari inuu ilaahay roobka naga joojiyo ilaahay nooga bari intay isu jirtaa markii hore waxay lahaayeen roob inuu ilaahay noo shubo ilaahay nooga bari xoolihii baaba'e markanna waxay leeyihiin roobka inuu ilaahay naga joojiyo ilaahay nooga bari qaala farafaca rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yadayh riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa nebigu waa dhoolla caddeeyey dadku inaan xaaladnaba ku sabri karayn yaa abaartii kuma sabri karayaan roobkii joogtadahana kuma sabrayaan qaala wuxuu yidhi anas farafaca rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yadayh rasuulku sare u qaaday labadiisa gacmood buu sare u taagay suma qaala dabeedna wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calayna ilaahayow hareerahayaga ku shub korkayaga ha ku shubin allaahumma ilaahayow cala alaakaami waxaad ku shubtaa meelaha taagan iyo wadiraabi buuraha ku shub buuraha yaryar iyo wa butuuni alawdiyati togagga gudahooda ku shub wa manaabiti shajar iyo meelaha dhirtu ka soo baxdo meelaha ilaahu noogu shub qaala fa aqlacat isla markiiba korkayagii waa faydantoo daruurtii baa ka kala carartay gabbal oo kalay noqotay daruurihii sidaa noogu wareegsan yihiin korkayaguna uu bannaan yaho cirkii aan daruuri ka sokayn inta nagu beegan wa kharajnaa waa soo baxnay buu yidhi oo masjidkii waxaannu ka soo baxnay namshii fi shamsi xaalaannu soconayno qoraxda dhex soconayno bimacnaa fii daw'i shamsi iftiinka qoraxda iyo shucaaca qoraxda iyo bacadka qoraxda annagoo soconaynaanu soo baxno masjidka ka soo baxno qaala shariikun shariiku wuxuu yidhi waa raawigii anas ka warinaye fasa'altu anasa bni fasa'altu anas bna maalikin waxaan weydiiyey buuhi anasoo ina maalik ah a huwa arajul alawal ninkii albaabkii ka soo galay haddana lahaa roobka inuu ilaahay naga qaado oo naga joojiyo ilaahay nooga bari ma ninkii horuu ahaa ee maalintii hore yidhi ilaahay noo bari xoolihii dhammaadeen qaala anas wuxuu udhi laa adrii garan maayo inuu isagii ahaa iyo inuu ku kala ahaa ma kala garanaya buui qaala almusannifu raximahu allah sheikha musannifka ahi yidhi addiraabu aljibaalu asiqaar diraab waxaa la yidhahdaa buuraha yaryar kuraha la yidhahdaa waa buuraha yaryar kuro waalaakaamu jamcu akama aakaamna akama jamaceedii weeyi wa hiya aclaa min araabiya meesha yara taagan bay ka korraysaa wa duuna alhadaba yacnii meesha xoogaa aad u sii taaganna waa ka hoosaysaa waa meel yardhulka yaro taagan weeye wa daaru alqadaa'i daaru alqadaa huwa daaru cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu waa daartii ama gurigii cumar bnu khataab weeye summiyat bidalika sidaa waxaa loogu magacaabay daaru lqadaa liannaha biicat waa la iibiyey gurigaa cumar fii qadaa'i daynihi daynkii cumar gudista la gudaayo sababtiisaa loo iibiyey yacnii bacda wafaatih markii cumar la oofsaday ee la dilay dabadeed ayaa daymankiisii in lagu bixiyo loogu iibiyey sharaxa wuxuu odhanayaa alaakaam altuluul almurtaficatu min alardi aakaam waxaa la yidhaahdaa waa meelaha yaree bacaadka korreeye ayaa la yidhahdaa bacaadka taagan ayaa waxaa la yidhaahdaa aakaam ayaa la yidhahdaa waxaa markaa baab ku saabsan yahay salaadda salaatu salaatulistisqaa oo marka roobka la waayo abaari dhacdo in ilaahay la baryo oo salaad la tukado bannaanka loo baxo salaaddaana waxa la salaatu salaatulistisqaa baa la yidhaahdaa jamaahiiru ahlicilmina waxay leeyihiin istisqaagu wuxuu leeyahay salaad markaa la tukado ayuu leeyahay oo salaatulistisqaa la yidhaahdo waxaa laga sheegaa abuu xaniifa isagu inuu yidhi salaad ma laha ee waa duca uun ilaahay la baryayo o la ducaysanayo laakiin qowlkiisaas waa laga qawisan yahay sida jamaahiirta culammadu mareen baa saxan axaadiistana waafaqsan saas aawadeed ba asxaabtii abii xaniifa qowlkii abii xaniife mas'aladaa ka leexdeen markuu u caddaaday dacfigiisu daraaddiid qowlkaasi inuu daciif yahay oo adilada khilaafsan yahay markay u caddaatay way ka weecdeen saasaana loo baahan yaho ruuxa marka daliilku u caddaado waa inuu deliilka raacaa waa inaanu odhan aniga shiikhaygii baa sidaa qabay wax kastoo lay tusana kama tegaayo sida shiikhaygii waa inaanu odhan waa inuu noqdaa ruuxu muttabic lidaliil daliilka mid raacayo daliilka dabageliya waxay a'immadu odhan jireen idaa saxa alxadiisu fa huwa madhabi hadduu xadiisku asaxo isaga ii madhaba isagaan ka madhab yeelanaya isagaan raacaya waayo xujadiiyo daliilku wuxuu ku sugan yahay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee qowl imaam iyo qowl shiikh iyo qowl madhabeed kuma sugna marka wixii ay caddaato daliilka inay khilaafsan tahay waa in daliilka la raaca axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay axaadiis mutacadida in nebigu sala allahu alayh wasalam salaatulistisqaa tukaday uuna duceeyey ayaa soo aroortay laba sibood baa axaadiistu sheegaysaa inuu istisqaaga nebigu u sameeyey roobdoonta mid wuxuu u sameeyey inuu bannaanka u baxo dadkana u saaro laba ragcadood oo salaatul istisqaaya la tukado ou nebigu tujiyo uuna duceeyo taasi waa mid mid labaadna nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam oo mimbarka jumcada isagoo saaran inuu roob ku duceeyey markaa wax salaatul istisqaaya ma raacin kayfiyadana in la samayn karay ku tusinaysa in la samayn karo taasna ayay ku tusinaysa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan istisqaaga waxyaalaha la samaynaya waxaa ka mida in qunuut lala yimaado salaadaha shantaa lagu qunuudaayo oo ay ka cuskadeen nawaasil inay tahay nawaasishana nebigu sala allahu aleyh wasalam qunuudi jiray laakiin qowlkaa waa laga qawisan yahayoo saxiix ma aha walow culammada qaarkood haba yidhaahdaanbe sababtuna waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam lagama hayo xadiis qura oo uu qunuuday roob in la waayo daraaddeed hadday bannaanaan lahay taasina nebigu waa samayn lahaa sala allahu alayh wasalam mana samayn saxaabadiisuna may samayn abaaro daran baa dhacay wakhtigii saxaabadu ay ka mid tahay caamu ramaadah sannadda la baxday oo wakhtigii cumar bnu khataab ah sannaddii dambaska sannadda la baxday abaar aad u daran baa dhacday wax qunuuda saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam may samayn oo salaadaha faralkaa kumay qunuudin ee waxa uu sameeyey cumar bnu khataab inuu dadkii soo saaray salaaddii la tukaday salaatulistisqaa dabeedna nebiga sala allahu alayh wasalam qaraabadiisii cabbaas ibnu cabdilmutalib oo nebiga adeerkii ruma ah uu yidhi ducee oo cabbaas marka uu duceeyey tawasulkaa lagu tawasulayay cabbaasna ma ahayn tawasul bidaate wuxuu ahaa tawasul bidducaa ayuu ahaa ducaduu ku duceeyeyna waa la soo wariyey allahuma inahu lam yanzil balaa'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakaanii min nabiyika wahaadii aydiina ilayka bidunuubi wanawaasiina ilayka bitawba fasqinaa ducada caynkaasu ku duceeyey cabbaas ibnu cabdilmutalib saas aaweed tawasul bidaat ma ahayne tawasul biducaa buu ahaa biducaa'i arajuli asaalix waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye cidda ahlulfadliga inay ducayso wakhtigaas istisqaaga marka la tukado in ducadana lala imanayo aynu ka hadli doonnaa arrin ku saabsan ma ducadaa horraynaysa mise ducadaa dambaynaysa salaaddiiyo ducada in sha allah waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu noolaa inuu isagu u ducayn jiray markii nebiga la oofsadayna inaynay odhan jirin qabriga nebiga aan tagno aan idhaahno yaa rasuulallaahi ilaahay noo bari inuu roobna siiyo iyaga intay tukadaan oo baxaan istisqaaga la iman jiray ilaahayna baryi jiray markaa salaatulistisqaa waa jirtaa saas yadaa weeye marka maadaama nebiga iyo saxaabadiisu aynay qunuud ula imanin roobka waayitaanka la waayey waxay ku tusinaysaa inay sunnada khilaafsan tahay in wakhtigaa lala yimaado qunuud waayo tarkiga uu nebiga iyo saxaabadiisu ka tageen waxaa laga qaadanayaa in laga tago aan lala imanin inay sunno tahay oo sunnadu sunna tarkiya sunna ficliya leedahay ta kale sunnihii rasuulkaee ficliga ahaabay meesha ka saaraysaa markaa ficilkii nebigana waa khilaafsan tahay wuxuu nebigu sameeyey siday sunno u tahay baa wuxuu ka tegey in laga tagaana ay sunno u tahay istisqaaga inuu salaad leeyahay waa sheegnay sida loo samaynayana waa tilmaannay mimbarka inuu nebigu ka duceeyeyna waa jirtaa iyadoo ducada nebigu sala allahu aleyh wasalam uu codsi ku sameeyey wakhti kale haddii la codsado la yidhahdo duceeya oo cid la yidhahdo ilaahay noo bari dhibi kuma sugno waa baryayaan dadka qaarkood waxay sameeyaan roobdoon bay u sameeyaan si aan nebiga iyo saxaabadiisu toonna u samaynin ee iyagu cindigooda ay ka caadaysteen oo kala yimaadeen oo waxay isticmaalaan in badan oo reermiyiga ka midii roobdoonta inay u yaqaaniin tadcaar inay sameeyaan xoola ururiyaan xoolaha iska guraan meel la ysugu keeno xoolaha la qalo dabeedna markaa la yidhahdo markaa xoolaha cuna si jamacana arrinkaa lagu sameeyo dariiqada caynkaase ay leeyihiin roobdoon baanu ku samaynaynaa waa caado iyagu cindigooda ay kala yimaadeen miduu rasuulkii ilaahay sameeyey ma aha miduu yidhi qaabkaa u sameeya ma aha mid asxaabtii nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyeen ma aha khayrku wuxuu ku jiraa sida nebiga iyo saxaabadiisu samayn jireen in la sameeyo ayuu ku jiraa si kale in lala yimaado khayr kuma jiro in la sameeyana maaha waxay noqonaysaa bidco nabiguna diinta wixii lagu soo darrisiiyo waa inooga digay iyaakuma wa muxdasaati alumuur fa ina kula muxdasatin bidcah wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar waxaan idinka digayaabaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey oo diinta lagu soo kordhiyey waayo wax kastaoo diinta lagu soo kordhiyaa waa bidco bidco kastaana waa baadi baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka sidii sunnada nebiga ahayd inta laga tago si kale in la ikhtiraacdo ma aha walow habay yidhaahdaan wakhtiyada qaarkood marar badan baannu samayno roobkii markiiba waa noo xukun sharciga laga qaadan maayo saasaannu samayno saasaa dhacday xukun sharcigo ku dhisani ma jiro xukun sharcigana lagama qaato wixii sharciga khilaafsan rabbi loogu dhowaan maaye waa in laga tagaa in lagaga fogaado mooye rabbi loogu dhowaan maayo walow dadku cindigooda habay is yidhaahdaanba shaygaasi waa wanaagsan yahay saxaabigii muxuu yidhi xadiiskii muslim saxiixa ku soo arooray nahaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can amrin kaana lana naafican wa tawaaciyat allaahi wa rasuulihi anfacu lana hadda u fiirso hada alcajiiba ah. asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood waxay yidhaahdeen sida saxiixu muslim ku sugan nebigu wuxuu naga reebay sala allahu aleyh wasalam can amrin kaana lanaa naafican arrinna anfacayey oo waxna tarayey ha yeeshee ateecitaanka ilaahay iyo rasuulkiisa aanu ateecno baa nooga nafci badan khayrku wuxuu ku jiraa sida sharcigu sheegaayo sida sunnada nebigu tahay caado dadka qaarkood inay caadaystaan oo yidhaahdaan roob baannu ku hellay xukum kuma dhismayo gobollada soomaalida qaarkood waa maqasheen wax istun la yidhahdaa inuu ka jiro ama ka jiri jiray oo markay roobka waayaan inta waxa weeye dhengada ay soo qaataan laysku soo dareero dhengadaha laysla dhaco layska dhiijiyo dhiig layska keeno dabeedna ay yidhahdaan markaasaa roobku noo da'ah waa inay arkeen marar badan noocaasa in roobku u da'ay imtixaan min allah ba dulmi iyo tacaddi baa la samaynayaa waa la islaynayaa waa layska dhiijinayaa dabeedna markaasay waxay leeyihin roob baa noo da'ay xukuumaddii hore xumayd mar bay joojisoo tidhi waxa weeye iska daaya ha samaynina markay dayn waayeen waxaa lagu yidhi ula yaroo khafiifa haddaba soo qaata xawli yaryaar dabeed isla dhaca waxay sameeyeen makiinaday intay ulihii soo kala jeexeen soo geliyeen dabeedna markaas isladhaila dhiigga in la iska soo daayay doonayaani inay iska dhiijiyaan bay rabaan marka dhiiggu dareeraa roobkuna shubmaya kulaha waxaasi roobdoon maaha sharcigana meel laba kagama taalo marka waxa weeye sida roobdoontu ugu soo aroortay sharciga bes waa in loo sameeya waxa isweydiin leh ducada iyo khudbadda miyaa horraynaysa mise salaaddaa horraynaysa a'immadu taa waa isku khilaafaan oo jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen salaaddaa horraynaysa waana sida shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada iyo ay ku tageen bacdulxanaabila iyagu waa isku khilaafsan yihiin oo sida kalena waa sheegayaan imaam axmed waxaa ka soo aroortay saddex riwaayo salaaddaa la hormarinaya maya khudbaddiiyo ducadaa la hormarinaya maya labaduba bannaan axaadiista haddii la eegana nowcan maa waa iskhilaafsan tahay xadiidkan saxiixaynka bukhaari iyo muslim wuxuu sheegayaa inay ducadu horrayso marka hore la ducaynaayo khudbaddiiyo ducadu ay tahay muqadam salaaduna ay dambayso kharaja annabiyu sala allahu alayh wasalam yastasqii fatawajaha ila alqiblati yadcuu waxawala ridaa'ahu uma sallaa rakcatayni uma maxay faa'idaynaysaa waa tartiibun maca muhlah iyadoo shayga sidaa loo kala horraan sheegay uu u dhacay baa weliba wakhti u dhexeeyey oo summa waxa ka dambeeya mar dambe dhacday calaa haadaa waxay ku tusinaysaa ducadu way horraysay salaaduna way dembaysay ha yeeshee waxay keeneen riwaayaad kaleoo sheegayaa aan saxiixyada ku sugnayn oo imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen oo sheegaysa salaadda inuu horraysiyey dabeedna marka dambe khudbaddiiyo ducadii la yimi calaa haada culamada qaarkood waxay yidhaahdeen labada weji mid waliba bannaan waana sida imaam axmed laga soo wariyey fii riwaaya bacdina riwaayaadka laga sixada badan yahay ee sheegaysaa in salaadda la hormarinayay qaateen waana sida shaaficiyada iyo jumhuurkuba qabaan sida laakiin aqwa ahee xoogga badani waxay tahay waa in ay horraynayso ducada iyo khudbaddu salaadduna ay dambaynayso qolyaha odhanaya salaaddaa la horraysinaya laba arrin bay ka eegeen riwaayo sidaa sheegaysaa in la helay iyo marlabaadka inay yidhaahdeen salaaddii waxay ka dhigan tahay macna alwasiila tawasul lagu tawasulayo marka wasiilada iyo ducadana wasiiladaa la hormariyaa markii shayga qurbadee rabbi loogu tawasulaayo cibaadada alla hormariyey ee cibaadadii lala yimi dabadeed baa daba ducada markaa laga dabageynayaa marka macnahan wuxuu keensanayaa iyo xikmadu in salaadda la hormariyo cala kulli xaal taasi waa ra'yi ra'yi qad yukhti wa qad yusiib naska haddii la eego wuxuu sheegayaa in la hormarinaayo ducada la hormarinayo saasaa fiican saas aawadee sheekh albaani wuxuu xaqiijinayaa kitaabkiisa silsiladihiisa wuxuu ku xaqiijinayaa riwaayaadka ku soo arooray in salaadda la hormariyey oo nebigu hormariyey ducadana dambaysiye istisqaaga inaynay asixinee shaadda tahay ee maxfuudku uu yahay sida saxiixyada ku sugan oo in ducada la horraysiiye ah salaadana la dambaysiiyo ee sida kale inay tahay shaad oo nebiga mid ka asaxday aynay ahayn axaadiistan waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan masaa'isha laga qaadanaya waxay tahay salaadda salaatu istisqaa in qiraa'ada jahri lagu samaynaayo sare loo qaadaayo oo qiraa'ada lala jahraayo waayo xadiidku wuxuu sheegayaa jahara fiihima bilqiraa'a saasuu sheegaya waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a ah khudbadda jumce in istaaga lagu khudbadaynayo sidaynu horeba soo sheegnay waxaa laga qaadanayaa khatiibka in lala hadli karo oo haddii khudbaddii jumcada isagoo khatiibka ku jira cidi la hadasho inayna isaga laqwi noqonaynin jumcadiisina aynay ka nuqsaamayn ajarkeedii aanu ka baaba'ayn ama ka nuqsaamayn waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada marka istisqaaga la ducaynaayo gacmaha in la rafcinayo sare loo qaadayo khudbaddii jumcaha lagu jiro ama yaan lagu jirine markaa in rafci lala imanayo mawaadic fara badan baynay soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ducada gacmaha sare u taagi jiray ha yeeshee salaadda gudaheeda marka lagu jiro nebigu sala allahu alayh wasalam gacmaha sare uma taagi jirin duca uguma taagi jirin allaahumma ilaa qunuudda ayaa la soo weriyey iyadoo sanadkeeda aanu xoog badnayn laakiin culammada qaar taxsiiniyeen oo yidhahdeen waa xasan mawdic kaleo qunuudda aan ahayn ducooyinka salaadda gudaheeda ku imanaya wax rafcigii ma soo aroorin oo gacmaha la taagayo marka salaadda laga baxa dabadeed ducaa uu gacmaha taagayo nebigu markaa ma ducaysan jirin xadiis qudhoo lagu hayaana ma jiro marka gacmataagga iyo ducadu mutalaazimaan ma ahee wakhtiyada qaar waxaa la ducaysan karaa iyadaan gacmaha la taagin wakhtiyada qaarkoodna waxaa la ducaysanaya iyadoo gacmaha la taagay marka meeshii ay ku soo aroortay nebigu inuu gacmaha taagi jiray gacmaha taag meeshaynay ku soo aroorin nebigu inaanu gacmaha taagi jirin gacmaha taagin dadka qaarkood mar kastay ducaysanayaan waa taagay ilaa ducooyinka adkaarta u soo arooray cala sabiili adkaar oo kale in loo akhrinaayo ya fasalu llaha liya alwasiila waxaad arkaysaa mid allahuma rabba hadihi dacwa gacmaha taagaya sunnadana meelna lagama hayo iyadoo soo noqnoqonayso adaanka markaysagaa maalin walba wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam shan goor la addimi jiray bal mar qura ha la keeno xadiis quroo sheegaya nebigu ducadaa inuu gacmaha taagay ama asxaabtiisu inay gacmaha taagi jireen ducadaa lama hayo marka calaa kulli xaal meelihii aynay soo aroorin nebigu sala allahu alay waslam inuu gacmaha taagi jiray gacmaha in la taaga maaha salaadda marka laga baxo faralka ah duca uu gacmaha taagayo nebigu kuma ducaysan jirin lamana hayo waa jirtaa astakfirullah astaqfirullah astaqfirullah inuu odhan jiray laakiin ma soo aroorin inuu gacmaha taagay saas aawadeed bay culammada qaarkood yidhaahdeen marka salaadaha faralkaa ah laga baxo duca gacmaha la taagayo in lagu ducaystaa walow jamacba yaan loo ducayne waa bidco sunnadii nebiga ay khilaafsan tahay waayo nebigu duca uu gacmaha taagayo salaadda marka laga baxo walow fardiba ha u ducaystee ma samayn jirin xadiis quroo loo hayaanaa ma jiro astakfirullah waa duco oo ilaahay baa qufraan laga baryayaa laakiin ma rafcin jirin nebigu sala allahu aleyh wasalam ma taagi jirin gacmaha wakhtigaa dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk